qaala wuxuu yidhi samica xamsa odhanaya samica wuxuu maqlay muratu lhamdaaniyu muraha reer hamdaan hamdaan waata marka dhawaydaan soo marre laakiin bal haddaan dee siiba hor dee imaka kolle waxaan filayaa intan meelahan inooguma imanayse waxaa jirtay hamdaan iyo hamadaan farqiga udhexeeyaana tan miimtu way reeban tahay daashuna dee waa daasha aan dhibicda lahayn ee muhmalada ah hamadaanna waa magaalo eraab bay ku taallaa in innintu waa fadxisantahay daalkii dhibicdan ahaana weeye ruwaaduna labadaba way ku sugan yihiin hamdaaniinna waa badanna way jirtaa hamadaanin aada u badanna way jirtaa ee eh, laakiin waxay kala yihiin reerka markay noqoto taabiciinta imkani waa taabici weyn oo dee saxaabo badan soo gaadhay oo dee waa dabaqadii ku xigtay un saxaabada murat lkhayr iyo murat dayib iyo baa la odhanaya murat ibnu sharaaxiil taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo qolooyinka saxaabadii haddii wax laga helo waa reerka magaalada markaa lama degin oo dee taasimayn laakiin markii qarnigii saddexaadba lasoo gaadhay culimada badan dee waa naadir in la arko wax reerkii eh culimada badan ee nisbadan wadata waxa weeyaan waa magaalada weeye oo qudamadiina waa reerka waa hamdaan in markay noqoto mutaakhiriintii iyo raggaa weliba culimadii iyo musanifiintii iyo taa u badan markan dambena waxa weeye waa magaalada hamadan oo deed kollay markaas ku taalay un bilaadaas imaka aan filay faris ku taalay waata laakiin kuwan aan haynaa imika waxa weya waa hamdan una waa reerkii murat lhamdaniyu min alxaris ashan waxbuu ka maqlay wuxuu qoonsaday inkireebuu ka maqlay faqaala lahu wuxuu ku yihi uqcud bilbaab kadinka bal fadhi halkan igu sug qaala wuxuu yidhi xamsa odhanayo fadakhala muratu mura ayaa galay gurigii oo waakhada sayfo seeftiisii baa usoo qaatay qaala wuxuu ihi waa xasa alxaariu xaaris baa wuxuu dareemay dee kolle wax dhici karta hadalladan waxyigan iyo waamurahan oo waxyaalaha ra'yigoodii ahaama shiicada qulaadooda ay qabeen un taas bay ku qoonsanayeen markaasuu dareemay alxaariu bishar inuu meesha markan uu leeyahay sii fadhi inuu meesha wax maagan yahay buu dareemayo madahaba muu sugin ma fadhiisane waa iskaba tegey adugu bal waxa weeye xaaris bay inahaasi inoogu soo aroortay waa ninkaan leenahay waa rijaalu sunani alarbac ayuu kaba mid yahay axaadiis kala duwanna lagama wariyo bal abwaabtii fiqiga ahayd iyagoo calaa sabiili ixtijaaj ugaba warinayo oo kale xadiis dheer oo kale iyo cali iba oo tirmidi kuba sugan oo qur-aan ku tacalluqsanaayo fiihi nabau maa qablakum wakhabaru maa bacdakum waxukmu maa baynakum xadiidkaas dheer oo kale aakhirkiisa tirmidi waxaa dhacayba khudha ya acwar acwar u qaada acwarkuna waa xaaris ka ibnu cali isaguu la hadlayayo oo ninka warinayaba markaa khudha ya acwar ninkan uu ku lahaa tirmidi iyo dhacday waa dee acwar waa xaaris aan hayno marka waxaan leeyahay kutubta waa ku sugan yahay sababta hadalkiisana waa taa aan soo sheegnay dad xoogayaana way jiraan laakiin jumhuurtu waa taa laakiin takliifkani waa xagga ra'yi iyo afkaar iyo waxyaalahaas eh madhab eh maaha in xaggii xadiidka وxadثnي عbayd لله بن سعيid qال xadثna cبدالرحمن yعnي بن مهدي qال xadثna حmاd بن زaيد عن بن cawni raggan waan soo aragnay ba adigu iبن cawn intooda badan iبن cawnna waa imaamkii cabdاللahi بن cawn qaala wuxuu yihi iبن cawn qaala lana إbrahim إbrahim نkhaci ba wuxuu nagu yihi إyاkم والمغيرة بن سعيid وأbا cabdالرaحيم fainahma kذاbani waa rwaadi إyaaكم waxay iska jirtaan wlmugiirata oo macnaa ka digtoonaataan la fadhiisa aad la fadhiisataan oo almugiirata bnu saciidin bal iska jira ninkaa mugiirata bnu saciid la yidhaaho iyo waa abaa cabdiraxiim ninkaa abaa cabdiraxiim kunyadiisu tahay dee kollayna kutubta ducafada ayaa raggan dikrigood iyo waxyaalahaasi kuba yimaadaan fa inahumaa kadaabaani waa laba nin oo aada u been badan oo dee kan waxaabay kaba cabiraan ka hore dajaal inuu ahaa bal waktigii waa la gubayba oo waa la dilay oo nebinimaabuu sheegtay iyo waxyaalo ayuu sheegtayba abu cabdiraxiimkana waxaa suurtagala nin inoo dambeeyo waa cid ahaa oo shaqiiqu dabbi la ydhaaho inuu yahay taas waxaa kaloo la yidhi salaamatu bnu cabdiraxmaan nakaci oo isaguna n adugu abu cabdiraxiim kunyadiiste waa adigu laba nin oo nin daciifun buu ahaa walow ninkaa hore kasii liitay uu ahaa waaba la dilo dee arrintaa loo dilay xadaana abu kamilin iljaxdariyu qaala xadaana xamaadu bal rijaasha wixii dambe waan iska sii yar dhaafaya xadaana xamaadu wahuwa bnu zaydin qaala xadaana caasimun caasim baa noo waramo qaala wuxuu yihi caasim kunaa waxaanu na'tii kuwa u yimaada aba cabdiraxmaan asulamiya ninkaa muqrigaa shayirkee sanadaa badan u fadhiyo qur'aan dee casharaata siniin in dadka baro cabdullahi bnu xabiib waa taabici ayaanu u imanaynay walxaal naxnu anagu khilmatun jamcu ghulaamin weeye oo dad adigu yaryar oo ay faacun markaa dhalinyaro uun ahoo qaangaadhay ama ku dhow aan nahay khilmana jamcu ghulaamin weeye ulaamna waxaa la yidhaha ilmuhu marka uu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayaa ghulaam la yidhaahaa ayfaacna kollay ayfaac iyo yafaca iyo jamcu yaaficin baabu noqodaa yaaficna waa ruuxan marka ama qaangaaday ama qaangaad ku dhow taas buu yaaficnaya qulaamkuse waa marka uu dhasho oo intaa in ka horreysa lagu idlaaqaya markuu dhasho inanku ilaa uu ka qaangaadhayo ay facna waa markaa ama uu qaangaadhay ama uu qaangaadh ku dhow yahay taas ay yafac uu yahay ama yaafic labadaba uu yahay qulaam marka wixii ka dambeeya haddii qulaam lagu magacaabo waa dee intaa uu xoog leeyaba qulaam waa la odhan karaa oo iska macno majaazun buu noqon oo cali bnu abi aalib baa markii uu sifin kaba dagaalamayayoo ana algulaam alqurashiy lmu'taman abulxusayni aydan walxasan dee waqti malaa waqtigaas dee kollay lixdan waa joogaybe laakiin ruuxuu intuu xoogga leeyahay oo dhanna gulaam waa lagu idlaaqi karaa waa macno majaaz waayo habeenkii micraajkiiba markii rasuulkii ilaahay nebi muuse dhaafay samadii uu joogay waa tii xadiidka ay kuba timi saxiixahay inuu ooyay markii la weydiiyey maxaa kaa oohinaya muxuu yidhi hada alghulaam aladii bucitha bacdii ghulaamkan aniga dabaday lasoo diray oo kale marka ghulaam buu kaba cabiro wuxuu intaa xoog leeyahayba waa la odhan karaa se dee marka hore xaqiiqaantaa hore weeye facna wataan soo sheegnay adigu raggaa dhallinyaraday ahaayeen imaamkan bay u imanayeen fa kaana yaquulu lana wuxuu nagu odhanayay laa tujaalisu ha la fadhiisanina alqusaaso nimanka jamcu qaasim weeye alqaasu iyo almudakir iyo alwaacid iyo waa isla wada macno dadkaa dadka wacdeeye wax sheeg sheegaya ee dadka wacdeeya hala fadhiisanina hayra abilaxwasi abilaxwas mooye waa nin markaa aqoon lahaa oo dee waxyaalahana kala soocayay oo hadduu bal abi cawf ibnu malik siday bacda shuraax ay yidhaahaan waa nin taabico macruuf oo cawf ibnu malik oo kunyadan kuma shuuroobay abulaxbaas si dhowrina kitaabka ama bal wixii ku suganna marka kitaabka aan gaadhna inoo iman doonta ninkaa mooyaane qolooyinkan kale qusaasta ah ama wax dadka wacdiyaya mudakiriinta ah, ee wax dee jira iyo wax sugan iyo waxaan sugnaynba dadka soo naqlinaya usoo u sheegaya kuwa iska jira waayo haddii kale waxaan dee rasuulka ilaahay oo dhan waxaan kaba sugnayn baa dhici karta inaad ka xafidaan oo kaba qabsataan oo idinkuna aad sii warisaan wa iyaakum waxaa kaloo ka digtoonaataan oo iska ilaalisaan inaad la fadhiisataan wa shaqiiqa ninkaas shaqiiq la yidhaaho shaqiiq iska ilaaliya waa shaqiiqu dabbi abu cabdiraxiimna abu cabdiraxiimna waa la odhanaya waa taa alayn waaba ninkaa inoo dambeeya waa lagu fasiray ninkaas isagana shaqiiqu dabbina waa nin daciifa ninkaasna iska ilaaliya oo ka digtoonaada ninkaas qaala wuxuu yidhi maxaa isaga uutan leeyahay kolkol dee xagga xadiid isaga dhibta looga baqanaya maahee waa araada uu qabay wakaana shaqiiqun shaqiiq wuxuu haadaa kani yaraa ra'ya alkhawaarijti nimanka khawaarijtae leh nimanka madaxda hala dagaalamo oo seefta hala qaato oo dee waxa weeye dadka muslimiinta ana gaalaynaya ee gaalaynaya dadkii muslimiinta ahaa ninkaas buu ra'yigooda qabayo dee ninka kaa la fadhiistaa ra'yigiibuu qaadanayaayo weliba dhalinyaro markay yihiin ee dad yaryar ay yihiin had iyo goor dadkaas wixii kolba loo sheegay iyo waxyaalaha way u nugul yihiin oo de waatan aan arkaynaba dee waqtiyadeenan waxyaalaha jira bal markaa in ra'yigii in kan khaarijiga iyo waxyaalaha araadoodiiyo wixii ay qabeen ayay markaa uu ku shubaya ay qaadanayaan oo iyagina ay laba boodayaan haddaba kaasna iskaba ilaaliyo hala fadhiisanina walaysa bi abi waailin shaqiiqan la sheegaya abu waail ma aha kallay digniintiiyo intii way noo sugante laakiin maxaa walaysa bi abi waailin noo jeedaa nin taabiciya oo taabiciintii waaweyneyd kaba midoo abu cabdiraxmaan isulamiba la dabaqaa oo abu bukhaari iyo muslimba ay wax ka wariyeen asxaabtii ibnu mascuudna ahaa ayaa la yidhaahaa shaqiiq wuxuu aada ugu shuroobay kunyadiisa abu waail waxa weya sheekh ibnu salama ayaaba la yidhaahaa haddaba ninkaas ma aha oo ninkaasi waa dee ninkaas fiqada ah taabiciga qiimaha badnaa ee waxa weeye oo wakti horena waa oo saxaabadiiyo sii joogto iyo barhkood sii joogaan buu dhintay waa nin mutaqadima ninkaa looma jeedo abu shaqiiqa maha abu waaile bukhaari iyo rijaashood ah ee waa ninkan ra'yi alkhawaarij qabood ee kutubtaan inooguma sugnay ninkaasna iska ilaaliya waa digniintii uun xadaثna abu غasان mحamed بn cmri الraziy waa nin ثiqa qaala wuxuu uhi samictu jariira yaqul wa jariir بn cabdالxamid laqiitu waxaan la kulmay bal ninkan akhbaartiisaan israacin doonaa kolle waa yar dheeraan karta ama barhkood intan gaadhsiin kareen laqiitu waxaan la kulmay jaabir bna yaziid aljucfiy jaabir اljucfi ninkaa la idhahaan la kulmay falam aktub canhu waxba kamaan qorin kaana wuxuu ahaa yu'minu mid rumaysan birajcati soo noqod iyo soo noqdi ayuu rumaysnaaba jaabir uljucfi bal dhowr ahar baa isdaba socota si casharkuna inoogu socdo ayaan wada eegaynaa talabaadna rajcadan uu rumaysnaa maxay tahay matiga inooguba imanaysaa xadaana alxasan alxulwaniyu qaala xadaana yaxya bnu aadama qaala xadaana miscaru raggan waan soo wada maray qaala xadaana jaabir bnu yaziid jaabir uljucfi baa noo qabla an yuxdisa intaanu soo darisiisan oonu laba iman ma axdaa wixii uu la yimi waxaanu marka dambe dee soo darisiistay ama uu laba yimi intaanu la imanan u daahirsan ayaanu wax ka maqalay oo dee axaadiis aanu ka maqalay waana inoo soo socotaa wixii waaba kuwana xadaanii salamatu bnu shabiibin qaala xadaana xumay xumaydiyu xumaydigan cabdullaahi bnu ciise ayaa cabdullaahi bnu waxa weeyaan azubayri waa adaama zubayri oo waa cabdullahi bnu ciise ayaa waana imaam shaafici asxaabtiisii waaweyneyd kaba mida masr buu la tegay markuu dhintuu soo noqday ibnu cuyeynana waa raggii laazimo oo dhowr iyo toban sano ama sideed iyo toban sannood iyo ayaabuu laba joogay bukhaarina xadiidka koobaad ninka uu ka wariyo weeye xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaan kole hadaad xumaydi aragtaa sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyne un qaala wuxuu yidhi kaana naasu dadku waxay sufyaan ibnu cuyeyna leh yaxmiluna weliba buu muslim kaga sugan yahay de xumaydi meel kale kagama sugnaa bukhaarina waaba ka axaadiid kala duwan buu kaba wariyaa waana ka koobaad ninku ku bilaababa sheekhiisa ugu horeeye qaala kaana naasu dadku waxayan yaxmiluuna kuwa wariya can jaabirin jaabir bay wax ka warin jireen qabla an yutira intaanu muujin oonu daahirsan ma atara wixii uu daahirsaday falama athara markii uu muujistay ee uu daahirsaday ma athara wixii uu daahiriyey iyo ittahama naasu ittahamahu naasu dadku way tuhmeen fii xadiidi xadiidkiisii oo been iyo waxuu sheegayaa lagu tuhmay wa tarakahu bacdunaas dadka barhkoodna farahay kaba qaadan waa nin matruuka nin u daciifa weeye jaabir ljucfi kollay dee nisbadiisaas iyo magaciisa ku shuurooyo waa nin kutubu ducafa iyo dee kollay macruufa jaabir aljucfi faqiila lahu waxaa lagu yidhi sufyaan baa lagu yidhi wamaa adhara wuxuu daahirsaday muxuu yahay qaala wuxuu yihi aliimaana birajcati soo noqon cali soo noqonayoo kale rumayn iyo ictiqaad u ictiqaadsan siday dee dawaaif dawaa'ifta shiicada barhkood ay qabeen ayuu daahirsaday bal kollayna tafsiir intaa ka badan baa inoo soo socda وxadaثna xasan الxulwaniyu qaala xadaثna abu yaحya الximaniyu muslim muqadimadun buu ninkan wax kaba wariyey oo dee adugu lakiin meelka kitaabka bukhaari lakin waa ku sugan yahay cabdilxamiid qaala xadaana qabisatu akhuha anahumaa labadaas samica waxay maqleen aljarax bna maliixin ninkaa jaraax ibnu maliix la ydhaho waa imaamkii weynaaye wakiic aabihii weeye imaam nawawina sharax wuxuu ku leeyay daciifu cinda almuxadisiin walow dee kolley malaa ilaaqaasi aanu baabki aanu dee idlaaqa ahayn oo waa ay isku khilaafsan yihin abu daawuud iyo yacqub bnu sufyaan iyo way tawhiiqiyaan xataa nasaa baasi kuma sugna buu idhaa dee qolooyin daciifiyo dhowrina way jirtaa yaxya bnu maciin qowlkiisu xataa labada qowlba waa laba arkayo bal marka waxa weeyaan xataa xaafid ibnu xajar sadiiqu yahimu bukaaca aqlaad buu leeyahay laakiin sidiisa kale cadaala waa in ay usugnaato idlaaq la idlaaqo oo la idhaha daciifun cinda almuxadisiin kolle mala baabkeen ma dee sidii ma sii habbooneen wuxuu ihi jaraax ibnu maliix baa noqo yaqulu samictu jaabiran waa jaabir aljucfi yaqulu xaalu ku qowlayo cindii sabcuuna alfa xadiid toddobaatan kun oo xadiid baa agtayda ku sugan can abi jacfarin oo abi jacfar albaaqir aan kaba warinayo waa nin keliyuu leeyahay waa nin keliya ahlubeytkii kamida waa imaamkii fiicnaa qiimaha badnaa jacfar abu jacfar marka waa jacfarkan isaga waa maxamed ibnu cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib weeye marka abu jacfar jacfarkuna waa jacfaru saadiqo waa inankiisiyo isna waa imaamo loogu kunyooday isaguna moxamed ulbaaqir baa la yidhaha kunyadiisna waa abu jacfar aabihiina waa zayn ulcaabidiin cali ibn xusein xuseinkaas baa ina cali ibn abi aalib ah haddaba abi jacfar toddobaatan kun oo xadiido can inabiyi sala allahu alay waslam kullaha toddobaatanka ay rasuulka uu ka wada warinayo isaguna waa ninkaa taabiciga hadda ayaan agtayda kuba sugan bu de waa iddicaadkiisi iyo sheegashooyinkiisii وxadaثnي xajaaج بن شhaacيr qala xadaثna أحmed بن yuنuس qaala samictu زuhayra yaqulu qaala jaabiru aw amase samictu jaabiran yaqulu ina cindii agtayda waxaa ku sugan لخamسiina ألفa xadiiثin konton kun oo xadiiث ma xadaثna bishay weli midna maan kama sheeginba isagoo de axaadiiث badan laga maqlu leeyahy kontonkaa kun weli mid xadiiث kamida maan sheegin oo kuma waramin qaala wuxu uhi uma xadaa yowman bixadiii maalin intaa ka dambaysay ayuu xadiid sheegay faqaala wuxu uhi hada min alhamsiina alfan xadiidkan wuxuu ka mid yahay kontonkii kun ee ii qarsoona ayuu kaba mid yahay weli hadalkiisu waa inoo socdaa waxadaanii ibraahim ibnu khaalidin alyashkuriyu muqadimadu murijaasheeda weeye ninkana qaala samictu abalwaliidi waa imaamkii dayaalisi markaas ablwaliid dayaalisi de abu daauud maaha waa nin kale ablwaliid adayaalisi hishaam bn cabdilmalik qaala samictu salama bna abi muطicin yaquulu samictu jaabiran iljucfiya yaquulu cindii hamsuuna alfa xadiiin konton kun oo xadiioo can nabiyi sala allahu alay waslam rasuulkii ilaahay xaggiisa ah ayaan agteeda ku suganan wariya waatan bal tafsiirka qaarkood haddaba rajcadii uu rumaysnaaye Eh, waxaan dhamaynaynaa inta jaabire waxadaanii salamat bnu shabiibin qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaanu qaala samictu rajula nin baan maqlay sa'ala jaabiran jaabir weydiiyey can qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisii uu yidhi falan ab ka warramaya raggii ilma dee yuusuf ay walaalo ahaayeen nin kaba mida markii u roonaa falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abii aw yaxkum allahu lii wahuwa khayru lxaakimiin oo anigu kama suulayo waa markii dee walaalkii dee yuusuf ninka iskubahda ahayna uu yuusuf arrintii uu kulaba hadhay aanay dee iyagu de bal markaas dee uu xaggiisa uu ku reebay ayuu yihi anigu dhulka dee ballan adagna abahood waa kagaba qaaday inay ula keenaan oo ula soo celiyaan falan abraxa alarda dhulkan aan joogo kama tegayo xataa ya'dana lii abi ilaa aabbahay inmayuu odhanayo soo galo oo yusaamixi aw yaxkum allahu lii ama ilaahay xukumaya wahuwa khayru lxaakimiin faqaalat aayaddan baa la weydiiyey faqaala jaabiru jaabir baa wuxuu ihi lam yaji ma iman ta'wiilu haadihi aayaddan tafsiirkeedu weli muu iman waana tafsiirkaa beer horeo dhacay qiso hore kuma jira u weli tafsiirkeedu muu iman qaala sufyaanu sufyaan baa wuxu uhi waa ina cuyayna wakadaba been buu sheegay been buu hadalkaa ku sheegay faqulnaa lisufyaana waxaanu ku nidhi wamaa aada bi hadalkaa muxuu ula jeedaa faqaala wuxu uhi ina raafidata nimanka raafidada laydhaha waa dee nimanka itnay cashariyada ama daa'ifo shiicada kaba mid ah oo dee kollayna labadoodan daaife waaweyn ee shiicadu labada ugu waaweyn waa zaydiyadan yamaneed iyo dee nimanka imaamiyada la yidhaaho ee dee sacuudiga qayb ka mida ah, mandiqada hufuuf iyo dee khaliijka qaybo kamida ah iyo kuwayt hawa iyo ciraaq iyo wixii ka sii sheeya iran iyo waa nimankaasi waa nimanka ifnay cashariyada la yidhaaho laba raafidadu kollayna waa jaanibkaa shee raafidada waxay dhahan magacani waxay ugu baxeenba zayd ibnu cali oo ninkan madhabtan zaydiyada dee imaamkan zayd ibnu cali waa ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib waxaa moxamed albaqir abu jacfar bay walaalo ahaayeen ayaa madhabtan zaydiyadna ay u nisbo sheegtaan ayaa markii uu baxay hishaam ibnu cabdilmalik khilaafadiisii ama dee waqtigii imaaradiisii wilaayadiisii markii uu baxay ayaa dee markii horena iyaga ku xambaaro dad badan bay ahayn ayuunbay markii uu baxay bay ku yidhaaheen lana ogaayo ciraaq bay ahaydo waa la ogaaday inay baxeen oo nimankii reer bani umaya u jooga waa laga war helay ayay yidhahdeen maxaad ka qabtaa abubakar iyo eh, aad ka qabtaa cumar ibn alkhadaab ay tuuri dee waa awowgay labadiisii wasiir ama hayna khayr mooye wax kale kumuu sheegi jiro markiibay dee inuu lacnaday doonayeen ama caaye way iskaga hadheen ciidan dhanna way ahayd in yar buu kuba soo haro markaasuu ku yidhi rafadtumuni macnaa miyaa iga tagteenoo halkan baa liannahum rafaduu zayd bna cali way ka tegeen farahay kama qaadin iyagoo saaray markii hore ee waa tii markii dambe laba dilay tan baa raafido ay kula baxeen haddaba raafidadaas baa taqulu maxay ku qawlaysaa ina caliyan fi saxaab cali daruuruhu ku sugan yahay falaa nakhruju ma baxayno maca man kharaja ciddii baxday min waladii dadka dee awlaadiisa kaba midee marka wulaadiya ay isdiidaan baxaya iyagu intay dee daacadoodii ka baxaan dagaal u baxaya ma raacayno kuwaas xataa yunaadiya ilaa uu dhawaaqo munaadi min asamaa ku dhawaaqa oo cali halka nagala hadla weeye samadan dee ayuu joogaa saxaabkuu joogaayano nagala hadlo ku dhawaaqa uu samada ka dhawaaqo yuriidu wuxuu la jeedaa caliyan oo muxuu ku dhawaaqaya anahu yunaadi wuxuu kuma dhawaaqaya ukhrujuu maca fulan hebel raaca ilaa uu idhaha hebel raaca oo halkaa dhawaaqaa maqla anagu ma baxayno yaqulu jaabirun oo markaa waxay noqonaysaa falad abraxa alarda xataa yada anuu dhulka kama tegay oo ma baxayo cidaa baxaysa ma raacayo ilaa dee cidankaa kale aan helo waa tafsiirkaa qaldadoo cidankaa dee samadayo aan helo leeya hebel raaca hebel baa toosane haddii kale waan iska fadhigaynaa dhulkaan joogaynaa tan buu ku fasiray markaasaa muxuu yihi yaquulu jaabirun fada kaas baa ta'wiilu hadihi alaaya wakadaba been buu sheegaya kaanat aayaddani waxay ahayd fii ikhwati yuusufa nebi yuusuf walaalihii bay ahaydba bal markaa rajcadu sheegaya taasba weeye dee malaa intaa wax kasii rajco kasii fogna waabay ictiqaadsan yihiin وxadثnي سلامة qال xadثna الحmaydiي qال xadثna سفyان qال samعtu jاabirا يxadiث بنaحو min ثaلaثيiن ألف xadيث سفyاn بن cuyayna jاabir الjuعفي baan maqlay soddon kun oo xadيث wax ku dhow ama qadarkood le sheegaya ma astaxilu ma banaysanayo anugu an adkura inaan sheego شhayئa minha wax iyada kaba mida soddonkaa kun wa ana lii kada wakada wlxaal ana lii uu aniga ii sugnaaday kada wakada waxayo waxaa macnaa ujeedada adduunyada muggeedoo mihaal ahaan dahaba haddii laysiinayo ama w iyo waxaasoo adduunye aan helayo oo la yidhaha xadiid keliya ka sheeg waxaasna hel taas ma banaysanaya buu leeya de waa waxyaala aan asal lahayn waa waxyaala aan jirin qaala muslimun wasamictu aba kasana bal inta yaraan iska raacaya si aan raqamka lixdanaad u gaadhsiiyo muslim baa wuxuu yihi wasamictu waxaan maqlay aba kasana moxamed bna camrin iraaziyi caawa ah, waan soo aragnay marare qaala sa'altu jariir bna cabdilxamiid isna waa tii aan soo haynay faqultu waxaan ku idhi alxaaris ibnu xasiirata laqiitahu ninkaa xaaris ibnu xasiira la yidhaaho miyaad la kulantay xaaris ibnu xasiira miyaad la kulantay qaala wuxuui nacam haa waan la kulmoo ninkaa waan arkay dee iskole axaadiistaas daciifka badan wariya shaykhun sheekh weeye oo isagu leeyahy waa nin oo tawiilu sukuuti aamuskiisu ah, dheeriyo aamus badanoo laakiin yusiru calaa amrin cadiimin arrin weyn oo ujeeddada waxyaalaha manaakiirtu warinaya waxyaalahan cid ku raacaysoo la warisay aanay jirin buu warinayaayo marka waxa weeye waa nin isagu wax weyn ayuu qarsanaya uu dee haystaa weeyaan yusiru wuxuu ku daa'imayaa ku sugan yaho qarsan calaa amrin arin cadiimun adigu ninkan bukhaari adab buu wax kaga wariyey nasaa uu ka wariyey barhko waana tawhiiqiyaa isaga iyo waxa weyan ibnu maciin iyo laakiin qolooyin baa iyagu kaloo aada u daciifiyo bal laakiin waxyaalaha lagu sheegay waxaa kala mid ah inuu dee rafdi bay ku sheegeen ama raafidonimadaas gees kalena axaadiid kala duwanoo aan cid kaloo sheegaysa ama cid ku raacday jirin oo cidi ku raacin ayuu wariyaa ninkan xaris ibnu xasiira la yidhaha macnuhuna waxa weeyaanun waa wixii inoo socda oo ah raggaa ruwaada ah ee dacfi meher aan riwaayo u lahayn in la caddeeyo taasi xag maaha الله تعالى حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال بالحق دمك ذكر أيوب رجلا يوما wali waxaan ku jirnaa axaadii anma dee in baabkii dheeraaye ahaa ruwaadan axaadiida warinaysa bal wixii iyaga ay dee macaayib leeyihiin in la sheego si loo ilaaliyo shareecadii oo dee axaadiistii rasuulka waxaan ahayn aanay u soo gelin iyadoo dadkii bal maalan dee in loogaba dhigayo in rasuulka ilaahay xadiidkiisii yahay taas inoo socoto weli way noo socon doontaa casharkan iyo kaga dambeeyaba <clears throat> marka muslim baa wuxuu yihi xadaanii axmed ibnu ibraahim adawraqiyo <clears throat> qala xadaثanii cabdالرaحman ibn mahdiy can xamaad ibn zayd kolley labada dambe waa aimo kitaabka aada igu badan axmed dawraqina isaguna waa nin hiqa ah oo muslim sheekhyadiisa ka mid oo isna kitaabka gudihiisa inooguba sugan nisbadan addawraqiyuna barhkood waxay yidhaahaan waa meel adigu faris ka mid ahaydun baa nisbadu ay tahay oo waa mawdic iyo makaan bay yidhaahaan badhnaa waxay leeyihiin nisbadu oo ay tahay wakhtigaa iyay ninka naasiga ee caabidkee cibaadaysa ama taa jaanibkaa badsaday dawraqi odhan jireeno ama dawraq odhan jireenoo nisbadu jaanibkaa weeye ebal adugu waxa weeye oo nin hiqa ah oo shaqadii muslimka oo mida ah. ninkaas baa axmed ibnu zayd baa qaala wuxuu yidhi dakara ayubu ayuub baa wuxuu hadal qaaday ayuub baa hadal qaaday oo wuxuu xusay rajula nin yowman maalin faqaala wuxuu yidhi lam yakun ma ahayn ninkaasi bimustaqiimi lisaani carabkiisu ku uu toosanyay ma ahayn buu yidhi wadakara wuxuu hadal qaaday aakhara mid kalena uu xusayoo faqaala wuxuu yidhi huwa waa ninkaa uu magacaay labada ninna magacyadooda ma hayno oo laynooma soo magacaabino xataa shuraaxdii kitaabka sharaxday labada nin magacyadooda soomay helin laakiin maqsuudkeennii waa inoo xasilayaaoo ah ee dadka ruwaadda ee axaadiis warnaya sida shuhuud oo kale iyo dadka dad markhaati u noqonaya wixii ceebay leeyihiin inaan la qarin ee la jarxiyo taasna aanay xan ahayn oo imaam weyn oo a'imadii diinta ka mid oo weliba dadkii cimil cilmi iyo camalba maqaam sare kaba gaadhay dadkii ilaahay aada uga cabsan jiray ee taqoda badnaabaa hadalkan leh nin buu wax ka sheegayaa siduu dadkii ugu naseexoyuu uga digo oon ninkaa aan loogu kadsoomin oon wax looga qaadan ama axaadiid aan loogaba warin intaas weeye maqsuudku waxba markaa magacan aynaan haynin maka raggan labadana dee darar ma lehe waa xaggii dikrigii macaayibtii taas inaanay xan ahayn ee arrintu ay tahay dembi can shariica ama shareicadii oo la ilaalinayo o la daafacayo carabkiisu nin toosan ma ahayn toosnada carabkuna waxay cibaaro ka tahay dee inuu been sheegi jiray oo istiqaamatu lisaan waxay adigu dee cibaaro ka tahay dee la-aantan aan carabkiisu toosnayn waa carabkiisa dee been baa kaba dhacaysay ama been buu sheegayo taasi uga jeeda wadakaar aakhara nin kalena uu xusay oo uu hadal qaaday ayuubu sakhtiyaani wa ayuub ibnu abi tamiima qaala wuxuu yidhi huwa ninkaasi yaziidu wuxuu ziyaadiyaa firaqmi raqamkuu ziyaadiyaa tanna waxay cibaaro ama isticaaro ka tahay un been inuu sheegayo oo wuxuu kala mid dhigayaa ruux baac mushtariya ama taajira oo alaabtiisii uu soo iibsaday qiimihii uu soo siistay qiimo aan ahaynba ku dul qoraya oo raqamkii kordhinaya si hadhowna dee uu faa'iido kale uga sii doono oo dadkii wax ka iibsanayay intay taa ku kadsoomaan ay dee raqamkan uu qorteen jirin iyo lambarkan uu siyaadiyey ay wax kaga iibsadaan oo silcadii buu qiimaheedii halkii uu kaga dheejin lahay uu qiimo dee faa'iidadiisiina kuma doonilaa ayaa qiimo kii ka badan buu raqam dee ugaba dheejinaya mala waqtigaasna waxay isticmaali jireen dee imakana waatan maxallaadka in badan ama ay dee taaba isticmaalaan meelaha waaweynee wixii ay kuba qoran yihiin haddaba raqam raqamkuu ziyaadiyaa oo raqam aan jirin ayuu la yimaadaayo waa isticaaro ahaane macnaa waa hadallo been ah iyo waxaan jirin oon axaadiis ahayn ayuu warinayaa ee bal markaa ha layska jiro weeyo ha laga digtoonaado xadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana sulaymaan bnu xarbin qaala xadaثana xamaad bnu zaydi qaala anahu qaal bal xajaaj ibnu shaacir oo xajaaj ibnu yuusuf ibnu xajaaj horeynu u soo maray oo ninkii daalimkaana waa isku magacay dee isku waqti ma aha bal nisbadii iyo magacii iyo magacii aabba iyo waxbay wadaagsanayaan iyo laakiin dee isku waqti ma aha waana nin hiqa oo culimadii ka mida kaasna ninkaa daalimkae jaahirkaa buu ahaa ama sulaymaan ibnu xarbin waa imaam weynoo xaafid ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraana ka mid ahaa taas weeye maxamed ibnu zaydkan ka dambeeye sheekhiisa muddo sagaal iyo toban sannadood iyabuu la joogay oo uu laasimay bukhaari iyo abu daawuud toos bay uga wariyaan oo waa sheekhadooda mubaashirka ah macnaha mubaashara ahaan bay bukhaari iyo abu daawuud wax uga wariyaan laakiin muslim iyo tirmidi iyo qolooyinka kale ee ummuhaadkali iyagu waa siday kaga wariyaan oo muslimba waatan waxaan aragnaa xajaaj ibnu shaacir baa udhexeeya oo eh, markaa isagu waa siduu kaga warinaya tirmidi iyo nasaa-iyabaa qolooyinkaa laba mida ah, ama ibnu maaja iyo eh, laakiin bukhaari iyo abu da iyagu toos ahaan iyo mubaasharo waa sida la bay wax kaga wariyaan waana nin imaamo sidaan soo sheegnay wuxuu ihi ninkaasi xadaanaa xamaad ibnu zaydin qaala qaala ayuubu xamaad ibnu zayd baa wuxuu yidhi qaala ayuubu ayuubu sakhtiyaani waa kii markii horena inoogu sugnaa xamaadna markii hore inoogu sugnaa laakiin markaa hore cabdiraxmaan ibnu mahdi baa kaba warinayay ina lii waxaa ii sugnaaday jaaran aan deris nahay oo jaar baan leeyahay uma dakara wuxuu sheegay min fadlihi qiimihiisa iyo xagga cibaade iyo cadaaladiisa iyo waxaa fadliga uu leeyahay buu sheego o u ammaanay weeye jaanibkaas muxuu raaciyey laakiin walow shahida hadduu markhaati kaco oo cindii aniga agtay calaa tamratayni wax weyn iskaba daaya laba xabadoo timira uu dee isagu cid markhaati uguba yahay ama uu halkaa markhaatigiisa ama dee uu ku cid uu markhaati ku furayo ama uu furayo waxaan meesha uu markhaatiga ka yahayna laba xabadoo timira ay tahay maa ra'aytu maan arkeen shahaadatahu shahaadadiisaas jaa'isatan mid bannaan oo fulaysoo la aqbalo maan arkeen bal kollay horaynu u soo marray dad saalixiin ahaa oo toosnaa oo haddana aan ehel u ahayn riwaayo hadal baa inoo horreeyey uu yidhi ninbaa magadiine ayaan soo gaadhay boqol shaksi oo dhammaantood wada ma'muumiina cadaala ay u wada sugnaatay haddana aan axaadiis laga warinahayn riwaayo aan u helahayn waa tii bal matalan marka halkan waxa weeyaana shahaadad iyo riwaayadu waa isla baab horena malaa hadal muslim dee inay waxyaalo ku kala duwan yihiin waxyaalo badanna ay wadaagsadaan horaynu u soo marray oonu hadal kalaam muslim baynu kuba soo marray marka labadoodabana marka la aqbalayo riwaayad iyo shahaadadii ee laba arrimood baa asaas u ah aqbalkaas waxyaalo ay ku kala duwan yihiin ha jirtee midi ruuxii waa inay cadaala u sugnaato oo ruux dee muslima oo baaliqa caaqila oo fisqi ka badbaaday iyo wax sharafta dhaawaca khawaarim almuru'a inuu ruuxaasi yahay taasi waa mid haddaba arrinkaas ah waana uu tilmaamayo fadligan uu sheegayo cadaalada oo ah dee inuu noocaas kuma filla aqbalkii la aqbali lahaaye laakiin qayb kalaa jirta ama rukni kalaa jiro oo ah dabdi ruux xifdi leh wax qabanayo idqaan leh inuu yahay ee ruuxii hadday cadaala u sugnaatay ruuxa maqaam cibaado iyo cadaalo sare ka gaadhay uu yahay laakiin markuu israa wax sheeg qalad wax ka dhacay oo khada'iisu badan yahay oo wahamkiisa iyo nisyaankiisu badan yahay cadaaladiisani keligii kuma filla in la aqbalo riwaayadiisi xataa yataxaqaqa dabd ilaa ruuxa dabdigiisiina la helo oo ruuxii isagoo saalixa oo sidii kale dee ruuxa qiimaha badanba ah ayaa haddii aan dabdi jirin xifdi jirin oo arrintii sahwiga iyo qaladkiiyo khada uu kalaamkiisa ku bato iyo inuu calaa sabiili tawahum wax u wariyo dee markaa waxay noqonaysaa riwaayadiisina lama aqbalayo shahaadadiisina lama aqbalayo markaa waa kuma filla uun fadli iyo cadaalo xagga aqbalkii la aqbal laa riwaayo ama shahaadee dee waxa loo baahan yahay dabdigiina in la helo itqaankiina la helo markaasaa la wada aqbalaya oo labadaa rukniba de ah ama ruuxii loo shardeeya markaa xadiidkiisii la aqbal shahaadadina waa taasun marka taasuu leeyahay imika abu ayub sakhtiyani وxdثnي محمد بن رافع وحجاج بن الشhاacر قال xdثna عبدالرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اkتاaب أحدا قط أيوب baa weli noo socdo imaam ahaa in hadaladiisii jaanibkan ku tacalluqsanaa uu sheekhu inoo soo naqlinayo marka wuxuu ka wada warinayaa moxamed ibnu raafic iyo xajaaj ibnu shaacir oo labaduba dee rag kitaabka ku badnaan doona ah horena aan usoo aragnay labadooduba muslim baa hadalka ka wada maqlay waxa iyaguna ay ka wada maqleen cabdurazaq waa imaam jaliil oo cabdurazaq ibnu hamaam oo dee kutubtiisii u alifayba maanta weye aadna loogu soo rixleeyay oo dee dadka qaar baaba ama culimada qaar baaba yidhaahaa rasuulka ilaahay dabadii marka la eego rixila ahaan iyo dad loo socdo in xaggiisa loo xereeyey ama dee cilmidoon loogu kacay waxa weeyaan dee waa nin kula mid aha jaanibka may jirin yaman buu deganaayo <laughs> dee raggii ciraaq iyo meel kastaba uga yimi imaam axmed iyo kayrkiiba ama dee raggii aimada bukhaari iyo dee muslim iyo waa siday wax kaga wariyaan bukhaari malaa waa soo gaadhi kari laaye bal isaga waqtiyadii uu rixlada usoo baxo bilaadan carbeed soo gaadhay ama bilaadan dee waxa weeyaan taas oo kale markaa malaa wuxuu maqlay waa dhintay oo dee waana yaraaye laakiin sidaasaanay ugu suurtagelin walow markaa aanu dhiman waa siday kaga wariyaan waa cabdirasaaq sancaani waa imaamkaas wuxuu yidhi haddaba in cabdirazaq baa yidhi qaala macmarun isna waa nin kaleo atbaacu taabiciintii kaa mida ah, aad u qiimo badna ama raggoodii ugu waaweynaa macmar ibnu raashid asalkiisa waa reer ciraaq laakiin markii dambe wuxuu degay adigu sanca ayuu degay yeman buu dego halkaasuu ku dhintay waqti uu yimi ayay reer yamaneed malaa jeclaysteen inaanu kaba bixin adigu halkii buu degay oo tiibuu kuba dhinto <laughs> waxay soo naqliyaan de iyagoo ka baqanayay inuu ka tago ayay yidhaahaan qayiduhu sheekha inoo xidha macnihii xidhitaankiina wuxuu noqday inay u dhiseen gabadh waxbay u dhiseen oo dee markaa kol haddii loo dhisay halkii halkii buu degayo kamuu noqonba ciraaq iyo kuma noqon macmar ibnu raashid qayiduh bal qayidaadkoodina taasayd marka wuxuu ihi macmar ma ra-aytu maan ayuuba oo iqtaaba xantay axadan axad qad weligayba waa ujeeddadu ceeb uu leeyahay sheego hadda laga helayo weeye waa wax isaga laga helayo sheegay haddaana waxaana kuma sugnayn taasi buhtaan bay noqon oo ilaa cabdilkariimi dee waa taa hadalla horeba laynooga soo naqliyay laakiin isaga wuxuu ka warramayaa araggiisii iyo maqalkiisii anigu maan arag ayubu sakhtiyaani oo ninkaa cabsida badan ahaa isagoo darsigiisa xaadiraya kolkol khashya ay qabanaysa iyo oohino casharka dhexdiisaba cabsi iyo deetaas isagoo ruux wax ka sheegaya ama xamanaya waxaan ahayn cabdulkariim yacni wuxuu u jeedaa aba umayata ninka abu umaya kunyadiisu tahay cabdulkariim ibn abilmukhaariq baa la yidhaahaa waa nin siqaaru taabiciin kaba mid ah fa inahu dakarahu uu sheegay faqaala wuxuu yidhi ninkaasuu hadal qaaday ama waa xanto faqaala wuxu uhi tani xan maaha waa shareecadii baa la ilaalinayaaye faqaala wuxuu yidhi raximahu llahu kaana hayra hiqatin allah u naxariisee nin hiqaa ma ahaynba laqad sa'alanii waa i weydiiyey can xadiiin xadiid cikrimata cikrimo u sugnaado xadiid cikrima warinayo ayuu i weydiiyey uma qaala markii hadda aniu iweydiinayo uba sheegayoo uma qaala wuxuu ihi samictu cikrimata ujeeddada been buu sheegay weeye cikrimaan maqlay kollayna raggan dee ducafada ah walow kolkol haddii nin xaafida imika tani ay kaba dhacdo hiqa a la odhan lahaa un ama riwaayadii buu ilowsanaa markaasuu xusuustay ama mar dambaabu dee dib markii hore waa siduu kaga warinayey oo uu ku maqlay markii dambeu dib isagii ula kulmuu kaba maqlay la odhan lahaa laakiin raggan dee iyaga dacfiga lagu yaqaano qara-in iyo umuuro kale oo dee uu culimmada u caddaysay inay waxaan been ku sheegayaan ama waxaan aanay jirin bay hayd oo taasaa tadciifkiisa keenay bal markaa waxa weeye imika halkan cabdulkariimkani horta nin faqiiha ayuu ahaayo reer ciraaq adigu fuqahadoodii kaba mid ah waana cabdikariim ibnu abi umaya ayaa la yidhaahaa ama cabdikariim abu umaya weeye ibnu abilmukhaariq nin baa jira kale oo isagu cabdulkariim aljazari oo nisbadiisu aljazari oo dee hiqa ah cabdikariim ibnu malik adugu taas baa jira waa isku magac sheekhyada qaarkood way ku kulmeen malik iyo thawri iyo raglina way ka wada wariyeen sanad bay wada dhinteen boqol iyo soddoiyo labaatankii baan filaya ayay wada dhinteen oo ishtibaah waa yimaadaayo kolko ruuxii dee aan umuurahan kala saarin nina waa nin hiqa ah nina waa ninkan aimadu ay daciifiyeen waxyaalahaasna aadna way isugu dhawaayeen magacii bay ku kulmayaan sheekhadii bay ku kulmeen dadkii wax ka wariya sida imaam malik iyo thawri iyo bay kuba kulmeen sanad bay wada dhinteen oo waa dad isku dabaqa ahaa marka kolkol ishtibahaas waa dhacaso dee hadalka uu yidhaha dahabi siyar aclaam nubalaalgiisa markuu tarjamadiisa soo dhiganayo e, bal waxa weye ninkani faqih adee laakiin sida kale oo dee ninkaa culimada ahaba ah ahaade laakiin jaanibka kale marka la eego awhaamtii iyo qaladadii iyo akhdaadiisii badnayd xagga riwaayada ee badnayd ayay culimmadu aada ugu daciifiyeenba imaam malik oo inta badan raggan wax ka warinaya xusha oo laba idhaha sheekhyadiisu waa wada hiqaad laba idhaha ama waa inta badan dee dad saasa isaga wuxuu ka wariyey laakiin waxay culimmadu ugu cudur daareen taasa dee ibnu cabdilbar oo kale iyo nin culimo ana u ahaa hay-ad iyo sabtigii culamo ahaa beledkiisiina ma ahayn oo aqoon baanu ulahayn oo markaa jaanibka sabtigiisaas iyo isagoo waxa weeyaan aan beledkiisii ahayn oonu macrifo u lahayn buu uga wariyey bay yidhaahaanoo jaanibkaas baa ku kediyay yidhaahaan ama uu ku kadsoomay muhimku waa ragga marka la eego sheekhyada imaam malikan daciifka ayuu kaba mid yahay ama ninkan isagana jaanibkaasaa jirtay ama macrifo la-aan jirtay adugu daciifa weeye waana kan ayubu saktiyani hadalkan inoogaba soo naqliyata <clears throat> reer basrena waa aha bal dee raggii fuqahadoodii bal maalan laba ammaani jiray bu jaanibkaasi laakiin xaggan kale ayaa dee uu badnaa awhaamtiisa iyo akhdaadiisa kaba dhacaysay ayaaba badnayd oo saasay culimmadu aada ugu daciifiyeenba xadaثnي الفضل بن سهل قال xadaثna عفان بن مسلم قال xadaثna همام قال qadima عalayna أبو داود الأعمى weli arrinkii baa inoo socday iyo jarxigii ruwaadda fadl ibnu sahal iyo cafaan ibnu muslimba horeynu usoo aragnay intaan muqadimada ku soo jirnay hamaam baan filayaa ayaa caawa cusub oo hamaam ibnu yaxya nin la yidhaaha weeye waa nin isaguna siqaatu ruwaad kaba mid oo kollay dadkii xifdiga iyo itqaanka lahaa adugu bal kaba mid ah waxyaalo qaarkood awhaamiya kaba dhacday waqtiyada qaarkood oonu kitaabkiisa u laami jirin oonu bal markaa taasi haba jirto walow markii dambe dee kitaabkiisii u laamo laydho xadiidkiisa dambeaba kiisa hore kaba sii adag waanan atbaacu taabiciintii kaba mida weeye ama dabaqadii ugu horreysay hamaam ibnu yaxya alcawdi qaala wuxuu idhi hamaamkaasi qadima calayna waxaa noo yimi abu daa'uud alacmaa nin abu daa'uud la kunyadiisu oo indhala-ah ayaa noo yimi nufeyc ibnu alxaaris baa la odhanayay anas iyabuu arkay ninkani kutubtan aan hayna ee usuusha ana tirmidiya ibnu maaja iyabuu ku suganyaho wax kaba wariya waa nin culimmadu kollay dacfigiisa ay isku raacsayn ama matruuka aad u daciifa ee waana tan aimada qaarkoodna kuma tuhmayeen inuu axaadiis aan jirin inuu wariyo cid aan wax ka maqlin ah, uu sheeganayo inuu wax kaba maqlin siay noo soo socota bal ninkaas baa noo yimi fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay uu ku qowlayo xadaana albaraau waa saxaabigii barau bnu caazib qaala waxadaanaa zayd bnu arqama waa nin isna qariinkiisa bal kolna ay shurakaba ahaayeen oo isku da xagga da-da isku dhowaayeen oo isna ansaarun ah se baraaba uu ansaar u ahaa markaa bara ibnu caazib iyo zayd ibnu arqam baa noo warramay taas buu lahaayo ujeedadu bara ibnu caazib iyo zayd ibnu arqam iyagoo axaadiid ka soo naqlinaya fadakarna dalika liqataadata qataadata bnu dicaame imaamkaas baanu u sheegnay arrinkan oonu leenahay ninka abu daawuud alacmaa wuxuu bara iyo sayd ibnu arqam iyagu wax ka warinaya axaadiid ka warinaya isagoo le waan ka maqlayba fa qaala wuxuu ihi kadaba been buu sheegay qataadatu bnu dicaama ayaa odhanaya been buu sheegay maa samica ma maqlin minhum labay ahaayeen damiirkiina waa la jamciyey waa zayd iyo bara iyo cidda kale uu sheeganayo inuu kama maqlo riwaaya inoo dambaysa uu leeyahay waxa weeyaan siddeed iyo toban wada reer badar ah ayaan la kulmay oo dadkii dagaalkii beder u joogay waa saxaabadii waaweyneyd baan la kulmay buu riwaaya noo dambaysa marka waa zayd iyo bara ibnu caazib iyo qolooyinkan uu sheeganayo inuu wax ka maqlay been buu ku sheegay iyo waa arkay baan leenahay oo anas dee aad buu cumrigiisu u dheeraaday sagaashankii hijradu soo weydaartay markaas oo dee waxa weeyaan dadad aan saxaabadii kaleba cid kaba arag baa la kulmay way muxuu taas ku cileeyey inamaa kaana wuxua daalika kaasi ama daaka waa ninka abu da-uud la yidhaahaa saa'ilan midda warsada ayuu ahaayo yatakafafu naasa dadka gacmaha hoos dhigta zamana daacuuni ljaarifi daacuunkii jaarif la odhanayey markii uu dhacay iyo waqtigiisii waa daacuunkaa wax xaadhay weeyo dad ah u badan baa kuba dhintay waqtigiisii nin cilmiba ama dalab cilmi lagu yaqaano culimada u taga wax wariye ma ahayn oo jaanibkaa cinaayo u leh ee u ahaa nin meelahaasun kaba dawarsada oo dadka gacmaha hoos dhigto ay yatakafafu naasa macnaha dee dadka way gacmaha hoos dhigtan weeyaan oo yadrubu naasa bikafi ama fi kafi taas kuba dalbaya oo dee wixii kolba loogu rido qaadanaya taas buu ahaa bal in dacunkan horta jaarife uu sheegay imaam nawowina sharaxa muslim kollay bal dawaacin daacuunkan waqtigii u ahaayo dhowr taariikhood oo kala duwan culimmadu ay sheegeen iyo dawaacintii kale ama daacunnadii kale dhacay iyo waxyaalahaasuu halkan si fiican usoo dabdiya si uu kitaabkiisa adkaarba intan hakaba koobnaatee dawaacintaas iyo taariikhahoodii uu soo sheego uu soo naqliyo laftigan aljaarifna dee imaka jarafahu waxa weeyaan oo inta badan daadkoo kale iyoba waxa weeyaan lagu sifeeyayo hadii la yidhaha saylun jarif waa daad wax xaadhayo oo dhulka wixii kor ku ku sugnaa oo dhan wada qaadaya ayay taarta lafdigan ama ficilkan jarafana harafa ayuunbuu la mid yahay oo dee haddii la yidhaha jarafahu macnaa waa harafahu min wajhi lardi waa dulka dushiisao wax laga qaado taas buu noqonaya xataa almijrafa waatan mujarafad baan idhaahna kelimadu waa carabi waana ficilkanuna maha kelima soomaaliya laakiin de waxay ahaan laydun qiyaaskii luqada carabeed ismi aalla weeye mijarafa in la yidhaaho taasunbay qiyaasku tae mujarafad baan idhi waa macnahan imaka jaarifkan hayno dee waa tan waxba lagu xeedhaayo lagu qaadaa un taas bay noqonaysaa marka daacunkan jaarif horta waxaa loo yidhi dee dad aad u badan oo kumayaala ayaa waqtiyo kooban kuba dhintay taasba weeye dee si dawaacintii kale waqtiyadaa dhacay xaaladoodu ahayd marka culimada qaarkood baa daacunkan waxay kaba dhigaan toddobiyo lixankii hijirada inuu ahaa barhkood toddobiyo siddeetankii ayuu ahaabay bay idhaahaan Eh, naweyne halkan bal wixii dawaaciin dhacdaiyo taariikhahoodii khaasatan qarniga koobaad iyo qarnigii labaad soo dhigaya daacunkii camawaas eh, saxaabo kala duwani waqtigii cumar iyo abu cubayde iyo mucaad ibnu jabar iyo saxaabo kale ay kuba dhinteen oo badan taas baa u horreysay dawaacintaas bal markaa kan jaarifkan oo kale iyo daacun ay yidhahaan daacun ulcadaari ama alfatayaat oo malaa markii hore hablaha ku bilaabay walow markii dambe daacun ulashrafna ay yidhaaheen iyo adugu dawaacin badan baa jirta oo dhowr daacun buu dhigayaa mid kastaba arrintan jirtaana markay daacuun yidhaahaan dee wanasa kutubta inoogu sugan luqa haddaan eegno iyo haddaan kutubtan axaadiida sharxaysa aan eegno waa takii xadiidkuna inuu rijzi uu ahaa reer bani israa'iil iyo cadaab lagu diray ummaddeennana raxmo iyo shahaado loogaba yeelay bal markaa ruuxii dee saabirka ahaa beledkiisii aan kaba cararin taasoo kale dhammaan intay dhigtaan waxay ka dhigeen nawina waata halkan uu leeyahay oo wuxuu leeyahay wabaaء macruuf waa cudur caam oo la yaqaano wahuwa baharun wawaramun mu'limun jida yakhruju maca lahab waa finan ama bararo aad u xanuun badan oo iyagoo dee uu meeshii dee adigu ruuxii adigu meeshii ay aad u hafiifanaysa ama lahmacii sooba baxaya oo inta badan meelaha jirjilicsan ka soo baxa marka dambena khafaqaan qalbi iyo matag iyobaa raacaya laakiin inta badan dawaacinta waxay kaba dhigaan waa shay adigu soo baxayo dadka kaba soo baxayay oo meelaha maraaqda ah kaba soo baxayay daacunkai cama waa ahaa oo dee wax soo baxayo oo dadkay baa markaa jiray kollay dawaacinta taasay dhahaan dee waatan imakana dee noocan kalean soo baxaa lahayn ay adiguba shuhrowday walow dee alwaba markay leeyihiin cudur kastoo caama oo dad badan wada gaadha iyada awlwabaa la yidhaaho bal taasba iyadoo sidii wax ka soo bax noocaasa ayay daacunkaa kuba fasiraane bal wuxuu leeyahay uun haddaan toddobiyo lixdankii kaba dhigno iyagoo markaa qataadee lix jir ama toddoba jir buu noqon haddii toddobiyo siddeetankiina nin room buu ahaayo wax dabdin karaya waqtiyadaas oo raggani dee badakood uu kaba horreeyey wax bedriina aada salaan nin reer badarina aanu noolaynba waqtigaas nin cilmiba shaqo ku leh wax dalba dad wax culimo la fadhiiso wax weydiiyo maba ahayne ruux saa'ilo meelaha dadka barbariya ayaa buu ahay oo cinaayo cilmi iyo waxweydiin iyo riwaayo xadiis shaqaba kumuu lahayn buu leeya waqtigaasna daacunul jaarifna maba noolayn reer beder cidi kamay noolayn oo cid ka joogtay ma jirin yatakafafu naasi zamana daacuni ljaarifa marka waxa weeyaan waxaan uu sheeganayu leeyahy dadkaasaan la kulmay ama aan wax kaba wariyo waa been buu leeyahay kollay dee ninkana waa nin adigu aad u daciifa gees kalena waa bal waa dadkii wadciga iyo axaadiida aan jirin inay wariyaan culimmadu ay dee kuba sheegeen wey waxadaanii xasan bnu caliyin alxulwaaniyu qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun horeynu usoo wada aragnay labadan qaala ahbaranaa hamaamun hamaamna waa ninkan aan imaka haynay qaala wuxuu yidhi dakhala abu daa'uud alacmaa abu daa'uudka dee waa wasfigiisii kani lagu yaqaanay ayaa soo galay calaa qataadata qataada u soo galay falamaa qaama markii uu kacay ayay qaaluu dadkii xaadiriinta ay yidhaaheen ina haadaa ninkani yazcumu wuxuu sheeganayaa annahu laqiya hamaaniyata cashara badriyan siddeed iyo toban reer bedera inuu la kulmay oo macnaa siddeed iyo toban saxaabi oo dagaalkii beder u joogay waa saxaabo waaweyn markaas oo weliba saabiqiintii ah inuu la kulmay buu sheeganayaa faqaala qataadatu qataada wuxuu yidhi hada kani kaana wuxuu aha saa'ilan qabla aljaarifi dee zaman aljaarifi xataa hortiina nin cilmi shaqo ku leh dalab cilmi shaqo kula muu ahayne nin saa'iloo meelaha ka dawarsada ayuunbuu ahaa laa yacridu uma banbaxaynoo fii shayin shay min hada xagga riwaayaadka iyo cilmiga warintiisa iyo ka qaadashada ehelkiisa laga qaataye nin xaggaa uga banbaxa jaanibkaabuu ihtimaama ma ahayn walaa yatakalamu fiihi komanaanu hadlahaynoo cilmigan kama hadli jiro dee shaqaba kuma lahayn cinaayo uma lahaynba dalabna uma lahayn markaasaa muxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartee maa xadaanaa nooma warraminoo alxasan hadda qataadna waa nin taabiciye eg anas iyo dee waa asxaabtiisii buu kaba mid yahay raggii in badan wax kaba wariyay buu kaba mid yahay laakiin dee isaguba nin reer badere ma soo gaadhin xataa markaa uu dhashay nin reer baderi ma noolayn markaasaa muxuu leeyahy maa xadaanaa nooma waramin alxasanu xasanu lbasri can badriyi reer bedera mushaafahatan waasida la-aan iyo mubaasharo toos iyo dee isagoo afkiisa ka qaadaya in cidi udhaxaysa un mooye xasanulbasri noogama waramin walaa xadaanaa nooma warraminoo saciid ibnu lmusayibi saciid ibnu lmusayib can badriyin isaguna nin reer beder ah oo dadkaa beder u joogay ee saxaabadii ahayd isagana dee saciidna waxbuu kaba wariyey aad buu u laasimay cilmigiisii waa dhaxlay in xasanna saasoo kale u ahaa labadaba talaamiidoodii buu kaba midiyey haddaba saciid ibnu lmusayib oo taabici weynina wax reer bedera uu mushaafahatan ee waa iyada waa caadi laakiin mushaafaha iyo wadahadal isagii afkiisa un uu ka qaaday xadiidkan oo aanay cidi u dhaxayn taas nagama warramin ilaa can sacd ibni maalikin sacd bni abi waqaas mooye bal cibaarada waan kusoo laabmi doonaa xaggan labadoodan ee ujeeddadu waxa weeyaanun waa ninkan buu waxaan uu sheeganayay kuba beeninaya oo wuxuu leeyahay xasanulbasri iyo saciidoo kaba sii weynaa oo ninkana aada ugaba weyn oo dee ninkan isagu waa dee qataade iyaguu dabaqadiisa noqonayaa raggani waa rag ka horreeyey saciidna uu kaba sii horreeya xasanulbasri ragga caynkaasa ayaa dadkaa tiray intaa leegoo reer badaraba sooba gaadhinoo xasanna wax reer badara oo uu toos ula kulmay uu afkiisa uu isagoo xadiidkii ka qaadaya aan noo wariyey mau jirin bal dee waxa weeyaan taasoo waa tan cali bin abi daalib la yidhaha waxba kama maqlin axaadiid haba jirto cusmaan mala aragna laakiin waxa weeyaan wuxuu leeyahy wax reer badera walow dee marka la ega da'diisa iyo reer bader ay waxyaala kaba noolaayeen ay u suurtogelisay inuu cid ka wariyo laakiin wuxuu leeyahay annaga mushaafaha ahaan cid uu wax wariyey taas ma jirto laftigan mushaafahana dee waxa weeyaan weeyaanuun waa iyadu mukhaadabo iyo isagoo afkiisa kaba qaadaya weeye taasoo kalley kitaabka naftiisa sheekh waa halka nafteeda sheekh aan kaba aqristay sheekh axmed bashiir raxmat ullahi caleyh cibaaradu ku laqbayn jira haddee waa af soomaali ahaan isagoo yar in <laughs> ka dhigayana yar in ficilkana wasan ahaan walaa yar waafajinaya xagga dee mufaacaladan ayaa cibaaradiisa ahayd ma xadaanaa nooma waraminoo alxasanu xasan can badriyin mushaafahatan faruuryaysi oo ujeedadu dee waa faruurta lafdiga shafadaa tan ah macnaa isagoo afkiisa wixii ka qaaday oo waxaan ay wada khidaabeen oo bal ay isku dhow yihiin taas noogama soo naqlin bal markaa ujeeddadu waxa wey de kol haddaan xasanulbasri oo isagii kaba weyn iyo saciid oo kaba sii weyn xasan aanay qolooyinka reer beder saciidna sacd ibnu malikun ama sacd ibnu abi waqaasun wax kaba warinaya mushaafahaan xasanna nin reer bederaba aanu mushaafaha wuxuugaba warin marka la eego dee qataada siduu kaba maqlay ninkan kaba dambeeyey seebay way dhici u dhici kartaa sideed iyo toban reer bedera inuu waxa weeye uu wax ka wariyo dee iyada markaas ma dhacaysa buu leeyahay taas sideed iyo toban reer bedera inuu wax kaba wariyo bal markaa xasan garanaya saciidna horta waa taabici weyn xayaatadii cumar ibn اlkhadaab buu dhashay bal waxaa la yidhahaa cumar wax waa ka maqlay oo isagoo yar uu yaraa isagu mimbarka cumar ku taagan yahay oo uu sheegaya dhimashadii nucmaan ibnu muqarin markii dee waa qaa'idkii muslimiinta ee dagaalkii weynaa qaadisiya dabadeed waa dagaalkii de weynaa isaguba fadxigii fatxigii farisu noqday waa qaadisiya dabadeedna hawando ka dhacay waana qaa'idkii muslimiinta iyo amiirkoodii buu markaa ahaa markii warkii geeridiisu timiyey in la dilay isagoo halkaa warkaa geeridiisa ka sheegaya ayuu maqlaa la ydhaha lakin de axaadiisu kaba wariyay ma jirto walow marka la eego dadkii waqtigaas cumar iyo qadaayooyinkiisi iyo waxyaalihii uu xukumay ninkii ugu aqoon badna ahaa oba la arko dee saxaabadii ka waaweyneed kolkol ay ula soo laami jireen arrimaha macrifadii weyneed oo uba lahaa bal kalena kollay saxaabo kala duwan waa la kulmay qolooyinkaa reer badirna waa la kulmay laakiin dee isagu wuxuu ka warramayaa xadiis uu ka maqlay qataade oo isaguna reer badar ka soo naqlinaya dadkii xaadiray sacd ibnu maalik waa sax laakiin qolooyin kale uu mubaashara ahaan iyo mushaafahaan wax uga soo naqliyo o uu markaas qataadana ka maqlay ma jirto ninkanun baanu arrinkiisa ku beeninaya uu leeyahy dee raggana way kaba waaweynaayeen aan iyaguba wax bederoo badan soo gaadhin sacd ibn abi malikna waa saxaabigii jaliilkaa sacd ibn abi waqaas weeye isagana ugu geeri dambeeyey marka la eego tobankan jannada loogu bishaareeyey waa ninkii ugu geeri dambeeyey sagaalka kaleba ay ka horreeyeenoo sa suyuudi walow xagga taariikhda ay sanadan uu sheegay kollay khilaaf jiri karo sacdun bikhamsatin tali khamsiina fa huwa aakhiru casharatin yaqiin alfiyadiisan musalaxa oo sacad wuxuu dhintuu yidhaha shan iyo kontonkii hijirada bal waana ka horreyn karaa kana dambeyn karaa marka la eega aqwaasha qaarkood laakiin wuxuu yidhahaa fa huwa aakhiru casharatin yaqiina tobankii jannada loogu bishaareeyey waa ninkii ugu geeri dambeeyey nin ka dambeeyey ma jirto isagaa ugu geeri dambeeyey sacad dee bederna uu ahaa dadkii reer beder oo dee m ayuu ahaa isaga ayuu horta aan axaadiisu kaba maqlay aan ka maqlay buu leeyahy laakiin cid kale ma jirto muhimkuna ninkan unbuu ku beeninaya waxaanu laba yimi xadaثna cثmaan بn abi shaybata qala xadaثna jariir can raqabata ana aba jacfarin اlhaashimiya اlmadaniya kana yadacu axaadiiثa bal cuثmaan ibn abi shayba kolley kitaabku inoogu soo noqnoqon doonaa qolooyinka kitaabka kusoo noqnoqon doonana waxba dee waynu inoo iman doonaan ee waxay walaalayiinuun abubakr ibnu abi shayba aan yidhi muslim sheekhyadan uu kitaabkiisa wax kaga wariyay ninka ugu axaadiis badan ee dee musanafkiisa iyo kutub kale uu leeyahayno maanta ayna soo gaadhay madbuuca tahay waa walaalkii waana ka weynaa nin xaafidaa buu isagu ahaa bal mathalan kaley adugu nin xaafidu isaguba ahaa oo dee atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa kaba mid ah in abi shayba kale abi shaybahana waa awowgoodoo dee iyaga waxaaba dee imanka cuhmaan ibnu moxamed ibnu ibrahim ibraahimkaas baa abu shayba la yidhaahaa waa awowgood waana inoo soo socdaayo dee halkana abu caawa casharka ayuu inoogu jiri doonaa bal markaa taas weeye jirina waa in cabdixamiid oon xalayba soo aragnay raqabahanna raqabat ibnu masqale ayaa la yidhahyo waa nin isaguna hiqa ahaayoo hiqaadu ruwaad kaba mid ah oo dadka atbaacu taabiciintana raggii ugu roonroonaa kaba mid ah kaasba weeye waa nin hiqaatu ruwaad ka mid ah kitaabkana rijaashiisa kaba mid ah haddaba raqabahaasa muxuu yidhi ana abaa jacfarin ninka kunyadiisu abaa jacfar ay tahay alhaashimiya ee reer haashim loo nisbeeyey oo almadaniya ee reer madiina kaana wuxuu ahaa yadacu mid samaysta ikhtiraacdoo dejiya axaadiia axaadiis kalaama xaqin ka bedel axaadiisii way nasbisan tahay hadal xaq ah waa hadal xikmo ah oo fiican oo macnihiisu saxiix yahay ayuu dejinayay laakiin walaysad aan ahayn dee waxa weeyaan axaadiida ama waxyaalaha uu dejinaya hadalka macnuhu waa macno saxiixa waa hadalla xikmadi ay ku sugan tahay laakiin rasuulka ilaahay mu odrhan walaysat min axaadiidi nabiyi sala allahu calayh wasalam wa kaana waxaanu ahaa yarwiiha mid wariya can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahay buu kaba warinayay bal waa nin kaleo wadaacintii kaba mid a ah, halkan dikrigu inoogu sugan yahay markaan kitaabka soo haynay khudbadii intaynaan fusuushan bilaabin ayaa muslim waa kii inoo soo sheegay inuu ragga uu kitaabka ka warinayo qaybinayo oo dabaqadaa sare ee dee imaam malik iyo dabaqadoodii iyo dabaqa aan xifdigoodaas oo kale lahayne laakiin cadaalo la wadaagsato iyagu dee dabaqadaasna axaadiisooda bal shawaahid iyo taabaca mutaabaca usoo saare usoo saarayo markaasaa deeta wuxuu markuu taa sheegay ayuu dabaqadii saddexaad kaba dhigay wixii iyada dad mutahamiin ah been lagu tuhmayo ama cinda alakar mutahamiin ah iyada iskuma shuqlinayno xadiidkooda inaan soo saarno markaasaa maxaa hadalka inoo horreeyey magacyo inoo magacaabayo waxaa kaba mid ahaa ka cabdillaahi bni miswarin abi jacfar ilmadaini waa ninkii ugu horreeyuu kuma bilaabay dadka muttahamiinta ah khudbadiisaan kuma soo maray marka waxaan uga jeedaa ninkan waa muslim baaba horraysiiyey waa dadku lahaa dee kuwaan waxa ay warinayaan layskuma shuqlinayo xaggooda maba dayayno waaba dad mutahamiina ah, ama cinda alakthar bay mutahamiin ku yihin magaciisa markaasa matigaba inoogu sugna halkaa khudbada intaynaan fusuusha bilaabin cabdillaahi bni miswar weeye e waana nin aalkii rasuulka ilaahay ka mid oo dee jacfar bnu abi aalib oo abtirsiinta kuba gelaya laakiin halkaa hore waxaa inu soo marnay almadainiyi halkana imika waxaa inoo taala oo inoo taala almadaniyi nusqooyinka qaarkood kitaabka muslim halkan waxaa dhacday almadiniyi marka marka la yidhaha almadaniyi ama almadiniyi nisbadu waa madiinadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh marka cid saa la yidhaha fulan almadaniyi ama almadiniyi sida cali bn madini oo kale iyo waxa weeya nisbadu walow dee qiyaaska uu keenaya almadiniya waa asalka laakiin dee qiyaaskiiba wuxuu keenayaa markay nisba noqoto iyadaasi inay dhacdo almadaniyi la yidhaaho taas kalow bacd alculamaa ay soo naqliyaan halkan hawanawi kasoo naqliya ibnu daahire nin hore oo de waxa weya ama bukhaari oo kale laga soo naqliyey inuu yidhi almadiniyuna waa aladi alladii aqaama bilmadinati walam yufaariqaha marka yada lagu kordhiyo waa ninkii madiina degen kaba tegin almadaniyi ninka la yidhahdo ninkii meel kale de halkaa asalkiisa ade laakiin meel kale ugaba wareegay calaa kulli xaalin halkan alma almadiniya alma almadaniya baa dhacdo taasi waxay keenaysaa nisbadu inay madiino tahay halkaa hore se almadaa'iniyi baa taalay almadaa'inna waa magaalo madaa'in la odhanayo dee kollay baqdad waa bardabay bay dhisantay waa halkii caasimadii reer furus markii bilaada la eego ciraaq oo kale caasimadoodii muslimiintuna ay qaadisiyo dabadeed galeen oo dee waxa weeyaan halkii waa caasimadoodiiyo dee aqalkii boqortooyaba de qasrigiiyo balcada bal dee xadiidna uu kuba yima saxiixaha dee dadka iyagu furan doona waxa weeyaan alqasr alabyad ama qasriga caynkaasa geli doona dee waaba iyagu markaa ammaan iyo madxi uguma sugnaa xadiidba taas waana dee markii qaadisye laga faaruqay dabadeed unba ayay muslimiintu gaadheen iyadoo dee habeen gelin dambe mar ay marayeen dadkii sii socday malaa filaya inuu daraar ibnu khadaabi raggii ugu horreeyay ay arkeen markaas iyagoo xadiidkiina xusuusan ayaa dee dhaantii aqalkaasi ay u muuqatay oo farxad weyn bal markaa nisbada taas bay noqon halkana taas bal markaa waxay yar baahan tahay waxyaalahaasi bal kala farqin halkanana waysanunbu kuwa dhaafo mu kala farqin iyo qolooyinkii kalean arkay sida sheekhan sheekh maxamed ee bal insha allahu tacaala wixii haddaan waqti dambe nisbe aadba helo waan yar yarta tambuuci doonaa laakiin labada hadal baa yar kala duwan baanaya labada nisbo inuu dee labada meeloodba marna midba degayna waaba suurtagale laakiin dee taame odhanayo waayo aimadii hore kutubtooda aan arkaynay waxba hadalka un ha sheegeene waanay jasmin wax maxay markaa arrintani tahay ninkani eeg wuxuu soo qaadanayaa hadal xaq ah hadal xikmaa xaqnimada waxaa loo wadaa waa hadal saxiixa oo xikmo ah tarkiib khayr ha isugu sugnaato shayga ama waxa weeyaan dee xumaan la isagaba digayo waxa adugu hadal xaq oo xikmo oo caadi ah ayuu soo qaadanayay maxaa meesha imanaysay sanad buu u yeelayo rasuulka ilaahay buu kalaamkiisii kaba dhigayay hadalkii lama diidana macnihiisan saxiixa laakiin dee rasuulkii ma yidhi baa taalla rasuulka ilaahay ma odhan weeyo nimankan wadaaciinta ahaaba ee axaadiidan mawduucaadka idhaa warinayay isku xalamayana barhkood iyagaa wax ay isagu ikhtiraacdeen ay samaysteen ayay iyagu odhanayeen oo kuwaasna inta badan kolkol waxaaba calaamada wadciga ugu horreeya la garto hadal ama isburinaya ama rakaaka rakaakaya hadal fasaaxa la-aan oo rasuulka ilaahay aanu munaasib ahayn baaba kaba muuqanaysay kuwa qaarkoodna xikmad iyo hadalkaa xaqay qaadayeen oo markaasunbay sanad u yeelayeen dee xaqnimadan hadalkani xaq yahay ama macno saxiixa yahay ma keenayso rasuulka ilahi in loo nisbeeyo salawaat ullahi wasalaamu aleyh mawduuc iyo been weeye iyo beenaalun buu noqonaya haddaba sidaasaa ninkan arrintiisu ahayd oo bal markaa waa ninkaan halka hore kuba soo maray wey dee amtaashiina way badnaayeen dad saasoo badan baa jirayn xadaanaa xasanu ilxulwaaniyo xasan aad buu inoogu soo yar noqnoqonaya intaanaan meelahan kuba jirno waa nin musanifaayo dee caalimo san hore soo sheegnay qaala xadaanaa nucaym ibnu xamaadin nucaym ibnu xamaad baa noo warramay qaala abu isxaaqa abu isxaaq baa wuxuu yihi ibraahim ibn moxamed ibnu sufyaan waxadaanaa moxamed ibnu yaxya qaala xadaanaa nucaym ibnu xamaadin ayaa noo warramay in yar baad u yar fiirsanaysaan horta bal nucaym ibnu xamaadkani waa nin marka la eego cilmigan faraa'idkana aada u yaqaanay faqiih ahaa xaggan sunnahana aada iyo aada ugu ad dadka mubtadacaad iyo waxyaalahaasna aada uguba adkaa bal dee mixnadii khalqa alqur'aanna dadkii mawqifkoodu adkaa diiday inay dee yeelaan wixii lagu qasbayey ee dadka qaarkood laguma dilo bay ahaynoo isagoo aqlaashiisii kuba xidhan ayuu dhintay oo uu kuba dhintay oo u xidhanna waa qur-aanku makhluuq dhaho isaguna dee taa diidayo bal markaa taas bay ahayd laakiin axaadiistiisa marka la eego akhdaa badan baa dhacday awhaam badan baa dhacda culimada qaarkood dee way ammaanaano jaanibkaa sunnaa si ugu adadkaa iyo mubtadicada saa dee waxa weye ugu adadkaa iyaguna iyo umuurahaasay ku ammaaneen taasay kuba ammaaneen laakiin jaanibka xadiid marka la eego xagga riwaayaadkiisa iyo waxyaalahaasi dee ma ma xoog badna markaa sidaa daraadeed baa dacafahu hayru waaxid min ahli mid wax ka badanoo aimada ka mida ayaa daciifiyey kuwa xoogeeyey ee ammaanayna waa bisababi nusratihi lisunna marka kitaabkeenan muslim muqadimadan unbuu ku sugaya muqadimadaisan marar soo sheegnay kitaabka kale lamid ma aha oo la shardi ma aha cid kastaba muslim halkan waxbaa kaga wariyay laakiin kitaabka dhexdiisa waxba kagama warin adigu bukhaarina isagoo maqruun oo nin kale la socdo nin kale uu ku laday ayuu wax kaba wariyey laakiin kutubta kale waa ku sugan yahay bal ninkaa weeye taasi iyadu waa mid laakiin arrin kale maanta inagu cusub waana marka ugu horreysaynu imaka tan arkayno meelo kalena way jirtaa ayaamihii aan soo haynay hordhacdii ama madkhalkii aan kitaabka waxyaalihii duruustii aan madkhalka ugaba dhignay waxaan soo sheegnay kitaabkan muslim ee waa saxiixu nisba oo waa waxaa ka tawaaturay muslim ee ka shuuroobay laakiin riwaayo sanadkeedu mutasil yahay oo uu xidhiidhay waa riwaayadan dee weliba muctamadkii waa nin abu isxaaq waa ninkan anayna ibraahim bin moxamed ibnu sufyaan ninkaas baa ah ninka ka wariyey muslim kitaabkiisa kitaabkiina laga sii wariyey kitaabkiina markii dambe ka faafay warow dee riwaayo labaad oo maqaaribadu ay warinayeen ay jirto bal markaasi ay jirto haddaba ninkan ibraahim waa raawigii muslim oo kitaabkaba ninkii inoo soo naqliyey weeye inoo warinayey oo marka dadka sanadkooda ku warinaya kitaabka imika dee halkan xadathana alxulwaaniya waxaa ka horeeya xadathana muslim isaga ku xigayo kasii horeynayo ibraahim baa wariyey muslim buu ka wariyey muslimna waa kan xasan ka warinaya kitaabka sanadkiisu saasba weeye saasunbuu ku soconaya lakiin habeen